masaajidka baxdid inaag naagaas oo baxi jireen xadiidka bukhaari mutalaficaatun yani biaswaabihina ee kufutuu duuban oo lakaseeni malakaseeni nin inaag waxa yihiin lagala kaseen lakaa soo baxo mugdiga daraadiis taasaa duuba lilmukalisiina iyo imaam shaafici xasan mugdiir imaam xanafi waxaad wataa tafadiileysi israarka isbakti isbaarka xadiiskaas wataa usan leeyahay asfiruu nuuriya bilfajri fijirka nuuriya aad cadeeya manaha ijirka cadeeya xadiiska wataa imaam imaam imaam abi xaniifa shaafici waa isleeyahay tuuba lilmuqalisiina sootaa iyo xadiiska bukhaari yani unaga waxaan ahayn dasiisa dutano banaan kusoo baxno xanaalaha oo marada kuduuduuban inaanaag yihiin inaana yihiin makala kasey saas alshaan bugdigaan darna inta wa wayukrahu tasmiyatu lmaqribi cishaaan walaa nacaa wayukrahu waana nacays imaam nawawi qultu waxaan leeyahay siri imaam nawawi waaas yukrah waxaa la nacay tasmiyat lmagribi magribka loo magacaabo cishaan cisha loo magacaabo walcishaa cishaane catamatan catamatan waaa la dhehi jiri geel maa geel waaa la dhehi jiri laakin catamatan lua soomaali geel maalkaaba wada wakti geelkaa maalay cawadi wakti caweysinka way adan asan afkin caweysin ma ma aweysin aweysin weyn waa aweysin walcatamatu caweyshinka unaka gelmaal gelmaal gelmaal korti alaysa waktiga cawadi cishaha marki yani mugdigo cawad ay nakas aad mugdigeed oo darnaad catama lahira catama alhira walcishaa catamata iluu magacaabo waa nacay wanoomana waa nacay hurdo qablaha hawteeda la hurdo walxadiida sheeko bacdaha bacdigeeda la sheekaysto ilaa fi khayrin loo sheekaysta maane wallahu abiya aclamu ku caalim eh inta beri insha allah الله حديث ده مركز الله أي توميك علشان داوم أوعي مثل مبانا شاء إن شاء الله قاعدة لي تصويري وكل بيان يكون قرر ذكرنا بما نفسنا بفضلك يا لطيف رب يسر ولا تعسر يا من القديم انتين جوغنا والعشاء nabgu waxaa siri radia allahu tacaala canhu ardaahu wlcishaau waydkul waa galaa waktuhaa wakteedii cishaa waktii bimugibi shafaqi fiidii alaxmari oo gadiidne oo gadiidna xuligiisii waad ku galaa wayabqaa waa baaqi ahaadaa wakt lcishaa ilaa alfajri fajrka intiga cishaa الاختيار نوع الله تؤخر أن لا أخر إنسان لا يؤخر أن لا يؤخر عن ثلث الليل عوض ثلث كذي أفرت الساعة لا يؤخر وفي قول هدان غوانو نصفه إلى نصفه عن, عن نصفه عن نصفه عن نصف الليل إلى آخرين قول ما لحتى على قال آخرين وقتي أفراد واي وقتي عن عشه وقتي أفراد فضيلة fadiiladiisa waxaa joogeysa sidii way caadadeedi fadiilat lcishaa waxay ahayd yani ilaa yani markii oo wati maqrib mushi mud mugi shafaq laga bilaabo ilaa rubac saac a fadiila ay joogeysa shaaficiye markaan nahay waktul ikhtiyaarkiisna waxa waaye ikhtiyaarkeedi in laga dambaysanin hulufu leil haddii saacada afraad la gaaro wanii waa dhamaadi waka waa dhamaaday marba saa afraad afarta saacad ila gaaro cawadii waka waktiyaar ilaa yani rubuc saac waxaa jiro waktulfadiilo hmm. waxay ahayd kii soo sheegnay haddii qadka askusuula waktulfadiili asbaabkii soo sheegnay codka digto cishaha alaas aljoogeysa rubac saaca lagu samilix dare samilix daqiiqo waxaa lagu yani afar darajo waxaa sababta fadiilay ku dhamaahaysi halahaas yani qadar laga weysa qaato oo marada laga guntado oo magaciisa cooro laga asrto marada laga gunto dhaka laga qaato cooro la asrto oo yani hali rakaca soo sheegno ishaha oo lahaay amadeed rakac horo la dugto iyo rakacdii lamadii ka dambaysa afarta rakac laga dugto oo haddana cishhiilato intaas waa huba saac yani alfadila saahaa wixii ka dambeeya waxaa la yidhaha waqtulikhtiyaar waqtulikhtiyaar waxaa gaaraa marka saacada ilaa thuluth lleil waayo alaa taakura alaa tuakhara can thuluth llayli manaha saacada afaraad markay gaarto waqt اktiyaar ilaa sulsulil waqt اktiyaar mar haddii cisha la dugto oo wakti fadiilada lagu dugto waxii ka dambeeyo waxaa la yidhaha waqt اktiyaar waqt اktiyaarkeeda waa dheeryahay ilaa afar saaca jooga afar saacay guriddaa wixii ka dambeeya afar saac ah waktul ikhtiyaar waa dhamaaday waxaa bilaawahaa waktul jawaasaa bilaawahaa waktul jawaaskana waxaas baaqi ah haa usiine ilaa yani oo waktul jawaaskeedii waxau bilaawahaa iidana waxau bilaawahaa qadar afar sac rakacl barkii waktul ikhtiyaar afar sac ah la gaaro waxau baaqi ahaa ilaa afar rakacdood laga dugto afar rakac hadii lagutulo jawaaz bilaa kiraha fi lawal inti afar lagaguto hadii afar kabacdi u ka dambayne jawaaz maca alkiraha waay yani lagaaro alkiraha ilaa muddo yani asocahaa hawadii ilaa ay gaarto sijirka intaas dhawanin laga gaaro hadii la hiraa yani yani maca alkiraha qadar afar rakac yani askubaa haddii afar rakac w yani oo laga dugto as ay dhamaato waxaa bilaawday wakti taxriim waay wakti taxriim waay haddii afar rakac qadarkii laga duga lahaa ay dhamaato yani oo wakti aan dhineen wakti wax kala ma dhina ilaa afar rakac laga dugta keliya kaa taasi waxaa jira jawaaz maca waa dhamaaday jawaazaha jawaaz maca waa dhamaaday haddii intaas in laga dugto ay dhamaato jawaaz maca alkiraaha waxaa la gelaa wakti taxriim aa la gala wakti xaaraamta waxaa waaye xaaraam taxriimka waxaa loo wadaa in waktiga loo akirin ilaa waktiga laga gaaro wa fii qawlin hadin qabano can nisfihi laga akirin waaye wاlاktiyaaru wakti اktiyaarka waxa waaye an laa tuakara in la akirin alcishaa cishaha can nisfi can nisfi اlayli cawadii barkeed in laga akiro macnaha cawadi in la akri salaat lcishaa bisfilail laga dambaysinin bisfilail asku dhamaahaa wakad اkhtiyaar waa asku dhamaaha bisfilail qoolka leeyahay saacada laxaadaa lawada oo cawadii kamid ah cawadi slax in laga dambaysinin saacadlaxaad laga dambaysinin saacada laxaad samey waaya laga dambaysinin qoolka wataa qoolkan imaam sharciisii muslimka iyo magaciisii iyo majmuuciisii oo majmuuciisii taas aas yani kurajaxay aniskigii xadiidkiaas qabtaa niskigii as wataa lawlaa an ashuqa calaa ummati la lcishaa ilaa niska leyli la umadeeya yani aan dhibeynin aan cuslehaynin cishaha waxaan gaarsi lahay ilaa niska leyli waxaa yani yani aa ku yimid yani xaakim aa saxiix yeelay waxaana yani aa ku socdaa aa laga wariyey raggii bkaarي iyo muslim ay ka wariyeen ala wariyey ala shardi sheekayni ay ku joogtaa musanifka imaam nawwi radi aلlahu taعala anhu sharciisa muslimkane yani qoolkan asku rajaxay hadalkiisi majmuucane waxaa gaarsihaa iyo yani akariinta badigoodii inaa taa ay ku joogaan taasay ku joogaan akar culamaa taasay ku marka cishahii sideedi iidan waxay leedahay todoba wakti a cisha aslihaa todoba wakti a waleeyahay todoba wakti waa kana awal fadila waayo oo yani saasa wakt lfadila wakt اlاkhtiyaar wakt jawaaz wakt xurmo wakt daruuro wakt cudrin wakt cudrin linki maqribkii waayo oo linki jamci haayo cishii maqribka jimc wakti kiraaha wakti aliha iyo idraag yani badood maxusin cishahii halahaad aad marka cishaha duul waxay leeyihiin ibn xajar alhaythami kitaabkiisa fatxuljawaadka sheekhay sheekh waxaa isdhehi jiri aqwaal sheeg jiri waxaa isdhehi jiri fatxuljawaadka calayshaan waaa la arkaa yani urub axmarka beelka la arkaya waa jira yani waktigii oo yani laga arkaa urub axmarka beri dadkooda waa laga arkaa muaqituunka waktigay qadareen yani kahor asdhacaa la arkaa muaqituunta waktigay qadareen kahor in asdhacaa la arkaa shafaqulaxmarka jawaabta wata bacdi waxaas leeyaha waa labaatan darajo qadar labaatan darajo hadda labaatan darajoog yani aasoogaha ah, ku galaa kunta saseesan karin labaatan darajo waaa lati darajo waaa waaye afar daqiiqa waaye marka tama iyo shan darajo waa lixdan hal saac waaye maxaa yeelay tama iyo shan meel min afar hal lixdan daqiiqa waaye shantii darajo waxay naqatay markaasi labaatan daqiiqo hal saac iyo labaatan ad ku marka hadda waaa ibn xajar su-aal askagediisa jawaabta meeshiisi maxaa la fiirihaa culimada oo muaqituunta oo waxaa cilmigaan soo saaray haluhea ah waaye fii qadari maa laqabahaa amase aragtinada oo baabka qaacidadiisi ahaaday yani aragtinada oo shafaqulaxmarka dhacitiis maa laqabaha saasaa qaacidatulbaab baabka qaacidadiisi hadda aan kaloo waxaa rajaxaa وaفي ql mana qultu alqadimu huna abharu alqadimu waxaa waaye shafq اأحmarka jadيdka maysiisi shafqamarka alqadimu maxaa waaye shafqاأحmarka markas dhaco waa gali wtigaa laakin waxaa dhacaysa ijmaac lficli ijmaac lficli yani oo buldaanta adduunkan laga soo jiy iyo dadkii ijmaacoodii muctabarka ahay dhan ay kusoo ijmaaceen waxa waaye tarjiix lawal waaye yani oo mucaqirunta warkoodi alrajaxaa mayha bacdi bushrkarin waxaa sidaa mucaqirunta waxaa yani ay qadareen muqib shafaq alaxmar waxay ku qadareen bicishriin daraja bushrkarin baa wata waxay ku qadareen yani qoraxda shafaq laxmarka dhacidiisii waxay ku qadareen hal saac iyo labaatan daqiiqo lo oo mgiibka aska hormaro yani taasi yani waaa lageeha yani ilaa labatan daqiiq lo shafaas hormaro asdhaco safur amarki asdhaco oo halta labata la gaarin macusunta warkoodi ahmc kamid ah sharkaawi waxaas leeyaha sharxi xaashidiisa cala taxriir waxaasu leeyaha mashaaikhdaani dhan oo shaaficiyeed ah waxaa muctamad ay ka yeesheen yani muaqitunka wahi ay qadareen kaasaa yani ay ka yeeleen kaasaa muctamad ah kaasaa muctamadka kaas bad sheeka an wukar waa isdhihi jiri waxaan kasoo guurin usamaayadka ma akriaayo bakimee asgaaro muaqitunta isragici jiri laakin waxaas hadan qoyaasiyaa sac ma lahaynine badana sac waxyareed waxaa isdhihi jiri qadar nin afkiisi baabsuhu waay yani aan kasoo guuriya sahi jiray markii sloogalaaya kitaabkaani yani minhaajka maras akri jiray waxaas ku akrihaay daa'iman asku suuray jiray yani kun iyo lama boqol qul wallahu qadar laga akriyo sheekha yaa sida maaha tacmal fiirin mugta akriska ala qadaraayo nin oo akriskiisi muctadil ah ka dhaxeeyo magrib dugtay adbilaaw soo sunna dugtayna adkaxiiste ilaa kun iyo lama boqol wallahu asaariya waa soo galaya marka ku laba boqol huwallahu halkii qul huwallahu si had waa si qadar halkii qul huwallahu meeqa sii saabixan darajaadkiisa yani halkii isaa hmm? i labaatan meeqas maya maya ma ilan boqol huwallahu hal i labaatanki isku aruursaha waxaa lagu qadaray akriska hadii la akriyo iyo obaabtooki sheekha abukra sheegi jiray sheegi jiray daa'ima waa soo gelihay hadalkan kun iyo laba boqol kul wallahu unakataa maqal maqsuusiyan kufuuris kun iyo laba boqol kul wallahu haddii ninka oo akriskiisa muctadil as yahay oo asna fudugeyn asna xusleen ilaa kun iyo laba boqol kul wallahu hadii loo fadhiista hadda maalinkiiba yani maqribka le magan la mariisto kun iyo laba boqol wallahu haddii lisaankiisa muctadil ah laisku akrinayo meekas halhaas markaas akriska oo kun iyo laba boqol wallahu daqaa'iq hadii saasi marka n intaan waay waktiyaalka ay leedahay aan soo sheegn wakti walbe yani a alaa kuli xaal intaan marka maqribkiis ceshihiis saasas ahay saas ku galaa maqribka yani lamada waa inta laga akrisa kulli laga soo baxo akriskii alxamdulilah hadda muaia muaqiduunta maadaama laga cisamaadsaday muaqiduunta inaad yara ijmaac ficli waxaa ku dhacay muaqiduunta waxay qadareen an wa hadda usuuja waktiyaalka bedela inta le waay marka ishi waxaa is leeyahay todoba wakti is leeyahay todoba wakti waxa waaye taasi sheeg in oo magaciis waxaas ahay todoba wakti yani وقت الجواز فضيلة عليه وشيء إنه حقيقة ربع ساعة جوا فضيلة وحي كدنبايو فضيلة إلى ما ربع ساعة كبعدي وحاب الله وقت الاختيار والاختيار وحي جوجيسا إلى أفر دقيقة إلى أفر ركعة لجدوستو أفر ركعة جماعات جواز مع القراءة بلاوها هذه أفر ركعة إذا ماتو واكاس عيشة ما يشيسي هذه هي الثلث الأخير أما تنسكي في كتراهد به لكن معتمدك وحوالي من هذا اعتماد هذه ثلث أول ومن الليل أفر ساعة أو في جواز فرمها جواز بلا كراهة حق لها بعد الفجر هذا واقع وقت بعد الفجر كبعد فجر في بين تشيوي هاي بعد بيسي يعني حرمة جليسة هذا دائما إلى آه وقت الجواز الكراهة جوها يعني مركي لقى بحر ربع أفرت أفرت أفرت ركعات إن لقى تبتو جواز مع الكراهة ساعة وحي قدمها جواز مع بلا كراهة ساعة جواز يعني بلا يعني مع الكراهة وحاس بالله بعد فجر الكاذب أسبلاوها عشاء مش جواز مع الكراهة بعد فجر الكاذب وجواز مع الكراهة مكي الخواتم لمن يهد جواز مع الكراهة وهو دائما إلى وقت فجر قدر أفرك على جوتو مركيس الهلال وحاب الله وحكى لحنا سوبي كرن وحاب الله وكي شنا دواي وقتي وحواي يعني آخر وقت واي عشاكي ودنبايو وقت تحريم واي بعد الكاذب حديث كسو بعد ال... بعد ال... بعد الكاذب جواز مع الكراهة إلى وقتها أو أفرق على الدكتور أي كسهرته هذه وقت أفرق على الدكتور ما يعني وقت اللي سوبك سهره وقت التحريم ما لها آخر الوقت واي وقت وقت كلام وتهرين إلا وقت أفرق على الدكتور يا وقت التحريم تاسو على كل أفرق على الدكتور وقت لحاب وعشاء وحواي وقت ضرورة واي آخر الوقت واي معناها موانع دي وصلاة ريوان yani xeedkii nifaaskii yaraantii kii dhegmahay junuunka le kudar junuunkii iyo kufrnimadii hadday zuulaan yani intaas wakti buradaas ahay wakti buradaas ahay mawaanic markay zuulsay mawaanic lwujuub markay zuulsha waay mawaanic wujuub waa la ogyahay macruuf waay naagta xeed habta wujuubka yani waa kareen xuninkii yaraay wujuubba qabo yani maanic waay yaraantaa maanic magaciisi kufrnimadii maanic waay mihi magaciisii iqmihii maanic waaye nifaaskii maanic waaye haddii usoo waktigaa oo weli asdhamaanin ay zuulaan daruura waaye yani ninka ways qaadi karo waqtilahaar hirin wax kale ma dhina haddi ways qaata afarta ragcax ka gaari karo yani daruura la yidhaha cishaa meeshiis casir waxaa tahay waqtilcuduraa jari waxay soo heli waktiga maxaas naqday marka waxaas naqday qadar takbiirat alxraama kasoo heli amase wax ka badan waa galaya wakti waa tukahaya waajib wakti barura waaye wakti waa tukahaya maanaca zuuli osoo wax kala soo helin ilaa takbiirat ixraam iyo suwarti kaliya wakti barura waaye wakti cudrin waxa waaye wakti lmaqrib waaye ninkii macageeda cisha la kulmi haayo taqdiim ahay jamcu taqdiim maxaa yeelay waxaad tukahayay saddex rakac oo maqrib ah iyo cishuha lama ah taqdiim aad tukahayay waktigana halaad ka badan ma soo helin maqrib waaye macduur waaye safaras ku jiri ama madara cudur u noqday bas halahaas yani wax kale kaheli waktiga ma jiro ilaa intaa iska duka karo markaas waktulcudur kii oo jamc taqdiim soo bea waktiseedaad waktigii idraaga la helaa cisha wakti idraagna waa leeyahay waxa waaye mawaanica usoo yani waktiga galay a mawaanic kuhimid <coughs> hmm. alla anaga koriyo magaciisii waanacdii yani dunya ku dhacay naagtii xeed ku dhacay yani wakti wax kale kama helin ilaa waktii khabaysa lahayd naagta madax ka dhaqa lahayd umlay ku jirti diigia mawaanacee zuushi suuda waktina wax kalea ka heli waxay wis intaas alaha salaada dukar galaaka dhuhrigeeda intaas alahaas idana markay ka gaarto maanica azuulo waxaa la yidhaaha idraaj waa gaari kartaa ragcaas ku gaari ragca a ku gaari kartaa ama ma afarta raka dhamee hal raka ku gaari kartaa sidii mudane wato ama ku gaari karta takbir fi lxraam kaliya ku gaari karaa afki as ku gaari karaa maanic ahay maanicaa zuuli waa ka wayse qaatay afki afka hadiis ahayn yani nijaasaad waxyaala kale aan lahayn korkiisii haddii xaad ay qabta inay habeestas ahaa intaas ku maanica zuuli daraadiisii marka ahaan waktigii waa waysaday qaadadki waktigi waa makalnina ilaa allahu akbar takbiiratulixraam keliya <coughs> waktigii wujuub waa waajibahna dugto waa haleelay xaaraan ba ahaade waktlidraag aadalaa intaa salaada shanaad maxaa waaye oo umm mafruuda waktigeeda maxaa sihay salaat subax waaye waktigeeda wuxuu galaa <coughs> fijirka bacdigiisii wax kamid a ah inuu dhasho iidana tadoo waktiga leedahay wakti fadila sin soo sheegni waaye rubac saac wakti yani soo sheegi laha waaye mjlis duhri wakti fadilat duhri ah fijirkana wakti fadilo ah salamaad wakti ikhtiyaar waktiga awalkiis gala ikhtiyaarka waxaasu daa'ima ilaa nuurowid laga gaaro daa'ima waa joogaha nuurowid inta laga gaaro aftiinka soo baxo jawaaz maca alkiraahay qabtaa jawaaz jawaazay qabtaa waktiga saddexaad waxaa waaye oo fijirka waxaa waaye jawaaz bilaa kiraaha waxaad ku galaa cusra waktigiisa waktiga awalkiisii ilaa gaduud ad soo baxo markii gaduud soo baxo jawaaz yani bilaa kiraaha waay jawaaz maca alkiraaha axmarka ah gaduudka waaye markii gaduud soo baxabe jawaaz maca alkiraaha waay ilaa gaduud asku soo baxo <coughs> oo fijirka fiid gaduud laga arko jawaaz bilaa kiraaha waay mar haddii gaduud asoo baxo asoo baxo jawaaz maca alkiraaha waay waa kaas waxaa daaima jawaaska maca alkiraha ilaa waktiga salaada subax lamada rakac intii laga duko waxaa ahayn waaa antitiska ood kasoo hero haddii alaadka bacdi la moodo waktisanaa xaaraam waktulxaaraam waaye in laka lamada rakac laga dugto wax ka ahayn makasoo herin waktiga bas alahaad la soo heri waktultaxriim maa laheraa mawaanicda haday zuusho waa kaas mawaanic lwujuub waxay soo herin waktiga maxaa se qadru takbiirat lixraam baa soo heri qadru takbiirat lixraam haday soo herto ama wax ka badan markaas xalaad waay wakti idraa wakti daruuradii waaye wax kale ma herin wakti idraagaas leegii todobaad mawaanica kusoo darisi bacdigiisii markii intaas amaaday amawaanic timid waktigina wax kale ma herin ilaa duhrigeedii kaliya herin in lagabaysi qaad gara keliya ya wax kale ma herin mala tuki karo suna mala tuki karo wax kale mala suubi karo duhrigeed takbiirka ixraamka wax kale makaa waxaad ka gaari kartaa takbiirka ixraam allahu akbar kaliya kaasi idraagii intay hormaati halaas hadii dhamaadaan waa dhamaaday wlcishaau ويبقى حتى تطلع الشمس والاختيار الا تؤخر عن الاسفار نريد in laga akri in laga akrin marka waktiyaalkii yani xikma badan a culamada kasuubiyeen ay joojiyeen xikma badan waaweyn oo fiican oo loo baahan yahay bacdigood waxay leeyihiin culamada <clears throat> yani markii la fardi yeelay duhur ma la kulmin suuxa umadaan ko waxa uu bilaawday khasaa'isteedii tacdiim alaan tacdiim oo iyaga loo weynaya ahaan aa loo yeelay oo la badiyo ajarkoodii waxaa soo arooray hadii subax waxaa iska lahay nabi aadam duhur nabi daa-uud casir nabi sulaymaan maqrib salaadii waxay ahayd umadaadi keliya shanta salaad loo kulmiyay ama ambadiina horoosay nimalba hal salaad keliya aa salaad u ahayd nabi aadam aa subax salaad ayuu ahayd xadiidaa ku duur waxay salaadiisii ahayd nabi daa-uud casir salaadiina wa sulaymaan aa dukan jiray iyo umadiisii maqrib nabi yacquub cisho yani waxaa iska lahaa nabi yuunus haa halahaan salaadtaas ahayd salaad la kulmiya oo shanta war loo fardi yee luu fardi yeelay umad maxamed keliya aa la siiyey gooni looga yeela khasaaisteedii yay kamid tahay waxaa yimid yani xadiid kale wax dugti ko nin dugti aada ma ahaa samee dugti markii laga soo dejiyey oo adduunka dhan bugdi ay ula noqotay markii laga soo dejiyey kursiga adduunka waaa loo keeni waxaa loo keeni in maqsul looga yeelo markii geedkii dawaashiis laga reebay hata dhawaadee calooshiis dhagaahday markii dhagaahday calooshiisii meel kasta jannadaas ka fiiri meel oo yani usuubado waa waaye in maqsul iska dhigto waa kasi in wax ka imaahaya soo dejiyey waaa la keena adduunka waxaa la yidhaha addunya kaniif nubara muqsisi caaqiliinta ah, muqsisood maqsul ahaana loo keeni loo keeni siyaa loogu daami geedkii yani cuqubadiis oo cunidiis a loo yeelay marka aan laysoo dejiyey adduunka ay mugdiyaa majanaadka mide cawadii cawa ay gashay cawadi weligiisi waxaan ma arkay janaad ku jiriya wax mugdi haay arsiin keliya ku jiri oo kal oo kala socneen oo weligii saas le mana arkin nabi aadam waa cabsaday cabsi darna cabsaday markii fijirka asdhashay oo arkiin usoo baxay lama ragcadood asdugtay kulma aana sudugtay hal rakac baa sudugtay fakashada mugdigaasi ilaahay aska bixiyey asagu shukrihaayo oo cawadii cawa aska baxay ragcada lamaad waxaa sudugtay aftiinka maalinkii oo ilaahay tusi ilahay u keenay maalin oo ilaahay u keenay aftiinkeedii as ilahay u shukriyey taa daraadeedii suwax lama ragcadoodna inuu noqotay saasaa inaa ilaahay noo fardi yeelay korkaaga uu fardi yeelay saas yaa ilaahay korkaaga uu fardi yeelay duurka marka dugti waxaa uu horeeyey nabi ibrahim salaadiisa aheed yani xadiidkaas xadiidkan lamadoo mukhaalafa yaa beynkooda ku jiraa yani taas waxaa siri nawasu daa-uud ma oo intana waxaa leeyahay nawadaa ibrahim muxadisiinta kala rajaxiine xadiisaa ugu tegi doonaa insha allahu dangaar waa lagu soo sheegay kutubha waaweyn oo oh, sunanta lagu sheegay hmm. naw ibrahima duhur ko dugtay shamas dugtay waxaas dugtay markii oo oh, fidahii oo oh, naw ismaaciil usoo degi markiis wadi yani ra-aytu yani waxaan arkay ani as waxaa ku filmanaami yaarkii sirimina asgeeyey asseexiyey osgooraci lahaay oo jibriilne dhirihii u keenay oo lagu furtay fidaa looga dhigay ilhaasay oo loo keenay oo fida looga dhigi markaas aad dugtay markaasna waxay ahayd bacda zawaal markaas hoyaarkiisna waa ismaaciil furashadii idinki looga keenay markii loo soo dejiyey wafadaynaahu ilaah manino waxaan ku furanay biribxin cadiimin ilaah mano sida weynin aan ku furanay dhehno waxay ahayd markii oraxda ay iilatay orax dhacay usoo iilatay as ahaay oo doorka oo galay as ahaay waxaas dugtay afar ragcadood tadawucaana dugtay ragcado horo waxaad sudugtay shuhri ahaan maxaa yeelay <clears throat> waxaad sudugtay mm. baxidii aad soo baxay shukrigeedi tii lamaad fidhii ilaahay usoo dejiyey shukri ahaana sudugtay ti saddexaad ridaa rabbii rabbigiisa raali ahaad iska raali ahaadi ahaan ase uu dugtay markii loo naadiyi an yaa ibraahiima ilaahay u yidhi qad sadakta ru'yaa ru'yadii waa rumaysay ilahay mariino yani radahii ilaahay ajligeeda isdhuftay raali ahaad is afaraad